alxamdu lilaah rab اlcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed w salama tasliima kasiira mowduucii su-aashu ku saabsanayd baynu ka horaynaynaa rag baa ballan qaaday kolle inay soo baxsinayaan qaar lisaanulxaal ka ballan qaaday iyo qaar lisaanulqaal ka ballan qaadayba haye yaa soo baxsiyey cabdullah waa soo baxsa haye cali ma soo baxsi haye ka horee cabdallah haye intuba khilaafka soo noqonaya laakiin khilaafkaya soo naqliyey in khilaaf ku jiro aynay buraynin qowl odhanaya yaa sheegay masderka kuu sheegay waa kii waa garta inay buraysay markaa intaasi sheegeen garta Mm. waa garta riwaaya can imaam axmed haye marka kaasaa khilaaf ka soo noqliya haye cali maxaad ku daraysaa maxaadse ka dhimaysaa haye saxiix muslim sharaxa nawiga waa garta waa gartay mas'alada kolley waa la soo baxsiyey culammada badankoodu waxay tilmaamayaan sidaa la sheegay ahlucilmiga badankoodu waxay qabaan haddii tashmiitulcaatis lala yimaado oo ruuxu isagoo salaadda tukanaya ruux kaloo hindhisay oo alxamdu lilaahi yidhi uu tashmiit u sameeyo yarxamuka allah uu yidhaahdo inay salaaddu ka burayso ba ahlucilmiga badankoodu qabaan waa sidaa loo sheegay ha yeeshee qowl ghariib ah oo culammada qaarkood ay ku tageen baa jira imaamu shaaficina laga soo naqliyey oo ka asaxay oo cabdiraxmaan ibnu abi xaatim ayaa kitaabkiisa la yidhaahdo aadaabu shaaficiyi wa manaaqibuh ayuu ku soo naqlinayaa bisanad hadalka shaafici cabdiraxmaan ibnu abi xaatim aabbihii buu ka warinayaa oo abu xaatim ah aabbihiina wuxuu ka warinayaa yuunus ibnu cabdilaclaa oo ardaygii shaafici ah yuunus ibnu cabdilaclaa baa wuxuu odhanayaa shaafici wuxuu yidhi hadduu ruux xindhiso oo alxamdu lilaah uu yidhaahdo ruux kalena yarxamuka allaah uu u yidhaahdo salaaddii ma burayso shaaficaa odhanaya salaaddii ma burayso waayo waa ducaa muraadku khitaab ma aha ducaa looga jeedaa mar haddii duca looga jeedana salaaddii waxba yeeli mayso nebiguna sala allahu alayh wasalam dacaa liqowmin salaadda gudaheeda dad waa ugu duceeyey dadna waa ku habaaray salaadda gudaheeda qadarkaasuu soo naqliyey cabduraxmaan ibnu abi xaatim oo uu ku soo naqlinayaa kitaabkiisu ka qoray aadaabta shaafici iyo manaaqibta shaafici waana kitaab matbuuc ah naqliguna sidaasuu ugu sugay ahlucilmiga qaarkood waxay ka sii naqliyeen hadalkaas cabdiraxmaan ibnu abi xaatim bay sii naqliyeen oo baxrulmadhab kitaabka la yidhaahdo ee fiqiga shaaficiyada kutubta u qoran ka mid ah oo ruuyaani uu leeyahay oo ruuyaani u dhintay shan boqol iyo laba markay hijriyadu ahayd ghazaali ay isku wakhti ahaayeen laakiin saddex sano uu ka dhimasho horreeyey markuu riwaayada sidaa u soo naqliyo wuxuu odhanayaa wa haadihi riwaayatun saxiixa fawajaba an takuuna awlaa mima qaalahu asxaabuna ruuyaani baa odhanaya riwaayadaasi waa riwaaya saxiixa waana ka awlaysan tahay siday asxaabtayada shaaficiya ay yidhaahdeen waana ra'aytu can alimaami abi cabdillaahi alkhayaati alxannaatina waa loo soo naqliyay nusakha qaarkood oo sii naqlinaya xakaa can ilbuwaytiyi can ishaaficiyi haakada waxaanan ka arkay buu idhi imaamkii abi cabdillaahi alxannaati ama abi cabdillaahi alkhayaati la odhan jiray isagoo buwayti ka sheegaayo ardaygii shaafici ah oo sidaa uga sheegaya wa hada huwa asaxiixu cindii ida kaana qasduhu dducaa ila alkhitaab kaasi waa qowlka saxiixa aniga agtayda haddii muraadku duca yahay khitaab aanu ahayn ruuyaani wuxuu ku daray sida laakiin wamaa taqaddama ashbahu bisunna bidaliili maa ruwiya can mucaawiya dabeedna xadiiskii mucaawiyata bnulxakam ayuu sheegay yacnii qowlka ku saabsan in la diidaayo ay burayso baa sunnada u dhowaansha badan markaa qowl shaafici laga soo naqliyaa sidaa ku tegey saaxibu rawdati taalibiin laftiisu markuu sheegaayo mas'alada wuxuu odhanayaa inay salaaddu buraysaa wa cala almashhuur ayuu nawowi ku odhanaya rawdatu taalibiinka ku odhanaya subki tabaqaadka markuu ku sheegaayo wuxuu odhanayaa ruuyaani wuxuu saxgareeyey naskaas muta'akhiriintuna waxay saxgareeyeen inay salaaddu burayso marka agsarka culammadu waxay qabaan in salaadu ku buraysa haddii laha yarxamuka allah qowlkaa kalena wuxuu sheegayaa hadduu muraadku duca yahay oo aanu markaa khitaab ahayn inaan salaaddu buraynin labada qowl daliil ahaan waxa roon qowlka jumhuurku ay ku tageen waayo xadiiska mucaawiyata bnulxakam ayaa mas'alada ku tusinaya oo laga qaadanaya oo waa sukla ummiyaah iyo yarxamuka allah labada mid waliba waxay soo gelaysaa ina hadihi salaata laa yasluxu fiiha shayun min kalaami innaas yacani waxa weeye waa tasbiix iyo dikri iyo qiraa'atu lqur'aan marka salaaddu marka sida markuu xadiisku u tilmaamayo wuxuu daahir ku yahay diidmada la diidaayo yarxamukallah in la yidhaahdo ayuu markaa daahir ku yahay sida uu daahirka ku yahay saas weeye laakiin qowl kaleo sida kale tilmaamayaana waa jira akhuuna cabdullaahi wuxuu isagu ka soo naqliyey inuu sheikhaasi u nisbeeyey riwaaya can imaam axmed inay sidaa lafteeda qabto shaafici laga sheegay inay markaa qabto iyo mashaayikh kale laftooda marka calaa kulli xaal sida mashhuurka ahi waa sidaas daliil ahaanna yada ayaa roon tan ku saabsan assalaamu calayka ayuhannabiyu waraxmat ullaahi wabarakaatuh waxaa la soo naqliyey laba ra'yi ra'yi laga sheegay xaafid ibnu xajar wakayruhu oo ay yidhaahdeen khasaa'ista rasuulka sala allahu alayh wasalam bay ka mid tahay inaan salaaddii ku buraynin iyadoo siiqadu khitaaba ay u eg tahay assalaamu calayka ayuha anabiyu waraxmat ullaahi wabarakaatu laakiin cid kale haddii saa lagu odhan lahaa salaaddu waa ku burays marka idan khasaa'ista rasuulka ha lagu tiriyo culamo kaloo saas yada ay yidhahdaana waa jiraan waatay bacdu ahlicilmi ay yidhaahdaan hadduu salaadda isagoo ruuxu ku jira oo nebigu u yeedho ijaabada uu nebiga ajiibayaa salaadda ka burin maysay culamada qaarkood yidhahdaan waxaanay ka qaataan xadiiskii sheegaayey in nebigu sala allahu alayh wasallam nin tukanaya u yeedhay dabeedna ninku salaaddii uu watay oo salaaddii iska tukaday dabeedna markaa nebigu ku yidhi maxaad ii ajiibi weyday miyaan maqal istajiibu lilaahi wa lirrasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum xaddiiskaasay culammada qaarkood waxay ka deliishadaan ijaabada nebiga la ajiibaya inay khasaa'istiisa ka mid tahay inaynay salaadda burin shakhsi kaleoo la odhanaayo ijaabada la ajiibayo salaadda ma burinayso ma jiro wakadaa khitaabkan lala khitaabayana culamada qaarkood baa saas yadaa maray kaasi waa weji wejiga labaad akhuuna cali ayaa soo naqliyey taas xaafid ibnu xajar uu ka soo naqlinaayo mas'alada culammada qaarkood si kale ayay u tilmaameen oo waxay yidhaahdeen assalaamu calayka ayuha nabiyu waraxmat ullaahi wa barakaatuh loogama jeedo khitaab oo mukhaatabo loogama jeedee muraadka looga jeedaa waa ducaa waa ducaa baa looga jeedaa waana sida alcallaama maxamed ibnu saalix alcuthaymiin oo markaa taxriirinayo oo ku nuxnuxsanayo isagoo ka soo xiganaya shaykhulislaam ibnu taymiya hadalka uu ku yidhi iqtidaa'u siraati almustaqiim oo uga horreeyey isagoo soo xiganaya uu ku nuxnuxsanayo uuna odhanayo hadalka oo ruuxu odhanaya assalaamu calayka ayuhannabiyu waraxmat ullaahi wabarakaatu muraadka looga jeeda ma khabar baa mise waa ducaa ma waxaa laynooga warramayaa in arrinkaasi dhacay mise waa lagu ducaynayaa yacni sida muuqataa waa in markaa ducaa looga jeedo mukhaatabo in looga jeedaa meesha kama muuqato waayo mukhaatabo hadday ahaan lahayd nebiga waa la maqashiin lahaa dee hoos baana loo akhrinayo lama maqashiinayn xataa kuwa ku daba tukanaya sare umay qaadayn umay maqashiinayn kuwa markaa ka fog ee meelaha kale ku tukanaya ee masaajidda kale sidii bay markaa cibaarada u isticmaalayeen beledada kale dadka joogaa markay salaadda tukanayaan ee nebiga madiineba aan la joogin waxay odhanayaan assalaamu calayka ayuha nabiy waraxmat ullaahi wabarakaatu oo sidii ayay tacbiirka u isticmaalayeen oo siiqada ugu dhawaaqayeen casri kastiya wakhti kastaba waxaa la odhanayaa assalaamu calayka ayuha nabiy waraxmat ullaahi wabarakaatu maadaamay sidaas tahay muraadka looga jeedaa mukhaatabo nebiga lala khitaabayo ma aha ee muraadka looga jeeda waxay tahay waa istixbaar nabiga sala allahu alayh wasalam qalbiga lagu soo xaadirinayo kaannahu sidii wax kula joogo kale uu yahay oo istixdaaru lmunaada fi lqalbi ayaa dhacdo wakhtiyada qaarkood in la isticmaalo oo cidaan ruuxa maqlaynin ayuu sidii suuro wuxuu la khitaabayo kale uu u hadlayaa ama markaa u cabbiraya marka muraadkana mukhaatabo markaa muraadku ma aha muraadka looga jeedaa waa ducaa tanna ducaa bay markay ahayd ducaa ayay ahayd ee macno mukhaataba lagama wadin oo loogama jeedin asalka macnaha waxaa sheegay shaykhulislaam ibnu taymiya ayaa iqtidaa'u siraat almustaqiim ku sheegay alcallaama maxamed ibnu saalix alcuthaymiinna shuruuxdiisa qaarkood ayuu ku soo qaatay aadna wuxuu ugu tafsiiliyey asharxu almumtic kitaabkiisa la yidhaahdo ee ayuu markaa aad iyo aad mas'aladaa ugu tafsiiliyey mujalladka saddexaad ciddii u baahani waa raajici kartaa oo u noqon kartaa haddii waxa weeye la yidhaahdo duca haddii looga jeedo siiqadan waa inaynay salaadda burin yarxamuka allah la yidhaahdo inaan mukhaatabo looga jeedin sida assalaamu calayka aynay u burin dee waxaa ka imanaysaa ducooyin kaleoo siiqadeedu khitaabkaasoo kale ay tahay in la yidhaahdo muraadka looga jeeda hadday duca tahay yaynay burin baa ka laasimaysa ila cilladu hadday noqoto marka mid caammo ah xukunkuna waa inuu caam noqdaa waqad tukhasisu waqad tucammimu liasliha laakinaha laa takhrimu cilladu hadday caamo noqoto waa inuu xukunku caam noqdaa cilladu hadday khaaso noqotona waa inuu xukunku khaas noqdaa marka cillada salaadda ay u burin weyday haddii la yidhaahdo waa in looga jeedaa istixdaar iyo ducaa muraadkuna ducaa yahay istixdaarna looga jeedaa wax kasta oo sidaasa waxaa ka dhalan lahayd inaynay burin ayaa ka dhalan lahayd itlaaqanna dee sidaa loo odhan maayo marka qowlka khasaa'ista ku saabsani meesha inuu soo gelaayo ayaad markaa mooddaa oo markaa uu imanayo marka waxa weeye calaa kulli xaal aqwaashay culimmadu ka yidhaahdeen mas'alada waa saas yada weeye mas'ale kale oo markii xalay aan ka baxay bacdulikhwa ay keeneen waxay ku saabsan tahay khatiibku markuu khudbadaynaayo jumcada hadduu ruux soo galo ou dadka salaamo salaantii ma laga radinaya salaantii ma laga radinayaa mise aamuskii baa lagu sugnaanaya jawaabtu waxay tahay aamuska la yidhi aamusa waa caan wa idaa xuyitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha aw rudduuha waa adilla caama xaqu lmuslimi cala almuslimi khamsun ama xaqu lmuslimi cala almuslimi sittun waa adilla caama marka cumuumaadka culammada qaarkoodba mid bay hormariyaan laakiin waxaa markaa daahira in sha allah qowlka adharkaahi waa in wakhtigaas ruuxa soo galay aynay mashruucu ahayn inuu markaas salaamo dadka markaa ku jira masjidka waayo inuu aamuso ayaa ay ahayd waajibku hadalkan salaamtee uu la imanayo looma fasixin miduu idan u haysta ma aha si caama ah haddii loogu fasaxay mawdican khaaska ah ee khudbadda uu khatiibku khudbadaynaayo fii khudbati aljumuca inuu gudaheeda salaam kula yimaado assalaamu calaykum uu yidhaahdo de waxay noqonaysaa mid mashruuca uma aha mar haddaynay mashruucu ahayna raddigeeduna wuxuu noqonayaa in markaa laasim aanu ahayn ayuu noqonayaa masalada kale ku saabsan salliga yacni ku saabsan nebiga lagu sallinaayo marka khudbadda jimcada lagu jiro fuqahada qaarkoodba mid bay qadimaan labada caam ee mid weliba wejina caam ka yahay wejina khaaska ka yahay in sha allah wejiga isaguna arjaxahi waa in markaa la aamusnaanayo aamuskaana lagu sugnaanayo waayo shaygu wakhti kale inuu yahay mid waajib ah ma keensanayo deliil gaara in haddii aan loo haynin deliil gaara oo mawdican fasaxaya haddaan loo haynin inuu noqdo mid la fasaxayo noqon maayo amarka guud iyo waajibka guud kuma filla nebiguna sala allahu alayh wasalam waxau ihi man qaala lisaaxibihi ansit ruuxa ku yidhaahda walaalkii aamus iyadoo khatiibku uu khudbadaynayo maalinta jimce faqad laqa laqwi ayuu ku dhacay ruuxii hadlaya inuu ku yidhahdo ansit maxay ahayd waxay ahayd waajib marka waajib inuu amrayo oo macruuf amraayo umay bannaynin inuu wakhtigan la yimaado oo mawdican kula yimaado maadaama sidaas iyadaa ay tahay ansit oo macruuf la amrayo waajib la gudanayo hadduu markaa ku noqday mid laqwi ku dhacay waxay noqonaysaa waajib kale oo wakhti kale caam ah inuu wakhtigan la yimaadaa oo idan gaara aan loo haynin isaguna inuu la mid yahay ayuu noqonayaa wallaahu aclam ruux baa su'aal la sii xidhiidha masaa'ishii xalay aynu soo maray soo qoray wuxuu idhi assalaamu calaykum jawaabtu wacalaykum assalaam ullah kayfa low anna shakhsa laa yasmacu kalaama alkhatiibi walaakin yafhamu muraadahu min fami alkhatiibi fahal tajuusu alqiraa'atu lahu waa kii kala tafsiiliyey masalada ku saabsan ruuxu inuu khatiibka hadalkiisa uu maqlayo iyo inaanu maqlaynin hadduu khatiibka hadalkiisa aanu maqlaynin inuu xaalka caynkaas ah qur'aan iska akhrisan karo haddaanu dadka kale ku tashwiishinayn sidaynu ku tambiihinnay oo tambiihaan aynu u raacinnay waa haddii aanu khatiibka hadalkiisa maqlayn suuro kale oo markaa naadir ah oo mas'aladaa laga farciyey ayaa bacdulikhwa ay keeneen maa sha allah masaladaasi waxay tahay ruuxu khatiibka hadalkiisa maqli maayo laakiin ninkan dhegahalii waa nin deki ah oo fiiro badan dibnaha markaa khatiibku eeganayaa sida uu afka u dhaqdhaqaajinayo ayuu wuxuu ka garanayaa waxa uu ku hadlayo marka khudbaddii yaanu maqline khudbaddii waa fahmayaayo afka khatiibku daawanaya xarakada afku dhaqdhaqaaqayo buu wuxuu khatiibku ku hadlayey uu ka garanaya xaalka caynkaasa qiraa'adii ma u bannaanaanaysaa mise uma bannaanaanayso jawaabtu waxay noqonaysaa maya uma bannaanaanayso hana qariibsanoo ha la yaabin ficlan baanu u aragnay nin dhegela oo haddana waxa weeye dadka afkooda eegta oo waxay ku hadlayaan oo dhan halkaa ka garta wakhtiyada qaarkoodna madaarista iyo jaamicaadka qaarkood galay dabeedna sidii kaga baxay bal ee dhacday wakhtiyada qaarkood galaasku ku jiray inuu wanka u galay safka wuxuu fadhiisan jiray halka ugu horraysa ayuu fadhiisan jiray afka mudarriskuu eegan jiray hadduu mudarriskaasi ka jeesto ama sii jeesto ama uu daba maro waxa uu ku hadlayo waxba kama ogaa laakiin intaa uu soo hor joogo ee uu hadlayo waxa uu sheegay si fiican buu u eelaynayaa u garanaya xarakaadka afkiyo bishmuhu eeganaya marka waxa weye waa arrin waaqic oo ficlan markaanu aragnay marka haddii waxa yacni yahay mid khudbaddii ka fahmaya yacni xarakaadka afku dhaqdhaqaaqayo waa inuu khudbadda markaa dhegaystaa yacni daawadaa oo ku mashquulaa laakiin aanu ka jeesanoo qiraa'a ku mashquulin qaala alimaamu nawowiyu raximah llah faslun fii axkaami nafiisatin tatacallaqu bilqiraa'ati fi asalaati ubaaligu fi ikhtisaariha fainaha mashhuuratun fii kutubi alfiqh imaamu nawowi wuxuu yidhi kani waa fasal fasalkaas oo ku saabsan fii axkaami nafiisatin axkaam nafiisa oo qaali ah xukumo qaali ah oo tatacallaqu ku saabsan oo ku tacalluqayso la xidhiidha bilqiraa'ati fi salaati akhrinta salaadda lagu akhrinayo qur'aan ubaaligu waa ku xeel dheeraanaya fi ikhtisaariha koobistaan soo koobayo aan ku xeel dheeraanaya fa innahaa mashhuuratun fii kutubi alfiqhi caanna way tahay oo waxay ku caantahay kutubta fiqhiga minhaa masaa'isha waxaa ka mid a annahu tajibu alqiraa'atu fi salaati almafruudati biijmaaci alculamaa waxaa waajibah akhrinta qur'aanka la akhrinaya ayaa waajiba salaadda gudaheeda salaaddaasoo almafruudati tii la faral yeelay ah in gudaheeda qur'aan lagu akhriyaa waa waajib biijmaaci alculamaa waxay ku waajibtay iswaafaqay culammadu isku waafaqeen bay ku waajibtay sha'nigu waa saas yadaa wey suma qaala maalikun intaa dabadeed wuxuu yidhi maalik iyo washaaficiyu shaaficiya wa axmedu axmed raximahum allahu tacaala ilaahay dhammaantoodba ha u naxariistee siiqadu waa khabar macnuhuna waa ducaa wa jamaahiiru lculamaa iyo culammada badankoodu waxay yidhaahdeen tatacayanu qiraa'atu alfaatixati fii kulli rakca waxaa cayroobaysa oo waajibaysa qiraa'atu alfaatixati faatixada in la akhriyo fii kulli rakcatin ragcad kasta gudaheeda in lagu akhriyaa waa waajib mutacayin waxaa ah in faatixada la akhriyo ragcadna lagama tegi karo wa qaala abuu xaniifata radia allaahu canhu wuxuu yidhi abu xaniifa ilaa raalli ha ka noqdee wa jamaacatun iyo koox culammada ka midii laa tatacayanu alfaatixatu abada ma caynoobayso faatixadu weligeed yacni waajib cayniya noqon mayso oo khaas ahaanteeda iyadu waajib ma aha ee qur'aan in la akhriyaa waajib ah qur'aankaasi wuxuu noqon karaa faatixu waxaanu noqon karaa qur'aan kaluu noqon karaa laakiin mutacayinu ma aha in faatixa keliya la akhriyo abu xaniifa sidaa odhanaya iyo koox culammada ka mid a akarku laakiin sida horay mareen qaala walaa tajibu alqiraa'atu fi rakcatayn alukhrayayn abuu xaniifa wuxuu yidhi walaa tajibu waajibi mayso alqiraa'atu akhrinta qur'aanka la akhrinayaa fi rakcatayni alukhrayayni labadii ragcadood ee dambe ee salaadda ee in qur'aan lagu akhriyaa waajib ma aha salaaddu hadday afar ragcadood ka kooban tahay labada dambe in lagu akhriyaa qur'aan waajib ma aha haddii labada hore lagu akhriyo waa kifaaya qur'aanka lagu akhrinayaana wuxuu noqon karaa faatixo waxaanu noqon karaa qur'aan kale waajib gaar uma aha faatixadu yacni fardi cayn yacni yadu gaar uma aha wasawaabu alawal qowlka saxanee sawaabka ahi waa qowlka hore ee jamaahiirtu ku tageen faqad tadaaharat calayhi aladillatu min asunna daliilada ayaa isxoojiyey xaal adiladaasi min asunnati sunnada xaggeeda ay ka ahaadeen ama sunnada ay ka mid ahaadeen wa yakfii min dalika qowluhu sala allahu alayh wasalama fi alxadiisi asaxiix waxaana ku filan min dalika ka la soo sheegay xaaluu ka mid ahaaday qowluhu sala allahu alayh wasalam hadalkiisa uu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam fi alxadiisi asaxiixi xadiiskii saxiixa gudihiisa uu ku yidhi laa tujzi'u salaatun laa yuqra'u fiiha biummi alqur'aan laa tujzi'u ma gudayso salaatun salaadi gudi mayso salaaddaasoo laa yuqra'u fiiha aan lagu akhriyin gudaheeda biummi alqur'aani qur'aanka asalkiisa oo faatixada aan lagu akhriyin ummulqur'aan waxaa loo jeedaa faatixada faatixadu magacyo badan bay leedahay magacyadooda waxaa ka mida ummulkitaab baa ka mid mida ummulqur'aan baa ka mid a alfaatixa ka mid a asmaa mutacadida ayay leedahay marka haddaan faatixa lagu akhriyin salaaddaasi gudi mayso wa ajmacuu cala istixbaabi qiraa'ati suurati bacda alfaatixa sheikhu waxau inoo tilmaamayaa salaaddii faralka ahayd in qur'aan lagu akhriyaa waa waajib culammadu waa isla oggol yihiin qur'aan in lagu akhriyaa inay waajib tahay ha yeeshee qur'aanka in lagu akhriyaa ay waajibka tahay muxuu noqonayaa a'immada badankoodu oo saddexda imaam ka mid yihiin imaam maalik iyo imaamu shaafici iyo imaam axmed iyo culammada muxadisiinta waxay ku tageen faatixa inay tahay qur'aanka lagu akhrinayaa ee waajibka ahi ee faralka ahi inuu faatixa ay tahay faatixa la-aanteedna salaaddu inanay asaxayn ragcad walbana waa in lagu akhriyaa bay dhaheen faatixada culammada xanafiyada oo abu xaniifa ugu horreeyo waxay iyagu yidhaahdeen qur'aan in lagu akhriyaa waajibah qur'aankaasi faatixuu noqon karaa qur'aan kalena waa noqon karaa ragcad walbana in lagu akhriyaa waajib ma ahee qayb salaadda ka mida in lagu akhriyo ayaa waajib ah oo salaaddii haddii afar ragcadood ay ka koobantahoo labada hore lagu akhriyo labada dambe qur'aankii waa laga tegi karaayoo dikri iyo tasbiix iyo ayaa lala iman karaa waxay cuskanayaan iyaga ku horrayne faqra'uu maa tayasara min alqur'aan ilaahay wuxuu yidhi bay yidhaahdeen akhriya kii idiin sahlanaado oo idiin fududaado qur'aanka ka mid a ah amarka qur'aanka laynagu amray in salaaddii qur'aan lagu akhriyo faatixa laguma gaari yeelin ku kastoo fududaado qur'aanka ka mida in la akhriyo ayaa amarka aayaddu sheegaya idan waxay noqonaysaa in qur'aanka kii sahlanaada oo ruuxa u fududaado uu akhrin karo inuu akhriyaa waa faral haddii faatixa aanuu ku akhriyina qur'aan kale ku akhriyo salaaddii waa asaxaysaa salaaddii waa ansaxaysaa saas yadaabay yidhaahdeen waxaanay marka hore kala farqiyaan mas'alo ku saabsan faralka iyo waajibka oo waxay yidhahdaan daliil qatciya waxa lagu waajibiyey oo ama aayad qur'aana ama axaadiis mutawaatira ah waxa iyaga la yidhahdaa faral laakiin axaadiis aaxaad ah shayga lagu waajibiyey faral lama yidhaahdee waxa la waajib ayaa la yidhaahdaa markaas si xala'aanay kama timaaddo hadduu ugu badnaado waxaa ka iman karaa ismi in la yidhaha tasixu maca alismi marka hore qaacida noocaasay qabaan marka mawdican waxay qabaan salaaddii waa asaxaysa iyadaan faatixa lagu akhriyin haddaba faqra'u maa tayasara min alqur'aan intuu noqonayaa waxay yidhaahdeen wuxuu noqonayaa ilaa saddex aayadood waa inuu gaadhaa ugu yaraan oo faqra'u maa tayasara min alqur'aan saddexda aayadood iyo labada aayadood iyo halka aayad mid walba cumuumka waa soo geli lahayde maxay saddexda ugu gaar yeeleen waxay yidhaahdeen suuradda qur'aanka ugu yar xagga aayadaha baa saddex aayadood ka kooban suurad saddex aayadood ka yari qur'aanka kuma jirto icjaaska qur'aanku mucjisga yahayna suuradda yar waa ku xasilayaa laakiin hal aayad baa icjaas ku xasilayaa dee sax maaha bay yidhahdeen saas aawadeed gaalada markii la cajsi gelinayey wax lagu cajfigeliyo waxa ugu yarayd fa'tuu bisuuratin min milih suurad suwarka qur'aanka la mida la kaalaya lama odhan fa'tuu biaayatin min milih aayad aayadaha qur'aanka la mida la kaalaya lama odhan maadaama sidaas aan la odhan suuradihii qur'aankana saddex aayadood ugu yaraayeen oo suurad saddex aayadood ka yari aynay jirin icjaaskiina saddexda aayadood uu ku xasilayo waxaannu leenahay bay yidhaahdeen suurad aksaru suura oo suwarka qur'aanka ka mida faqra'u maa tayasara min alqur'aan amarkaa waa lagu gudan karaa oo qofka dimmadiisii beri waa ku noqonaysa inuu aayaddaa ku camal falay waxaa la mida yidhaahdeenaan uga qiyaasanaynaa aayad dheeroo suuradda qur'aanka ugu gaaban dherar la ama ka dheer hadduu aayad dheer ku akhriyo oo suuradda qur'aanka ugu gaaban la eg amaba ka dheerna waa kifaayo waa ku filantay bay yidhahdeen xanafiyadu halkaasay ka saareen tacliilkoodii iyo istidlaalkoodiiba waad maqashay jamaahirta culammadu salafan wa khalafan waxay ku tageen faatixa la'aan salaadi ma jirto waxaanay deliishanayaan axaadiista nebiga sala allahu alayhi wasalam bay deliishanayaan axaadiistaa nebiga waxay ku tusinayaan nebigu sala allahu alayh wasalam salaad kasta uu tukanaayo faatixa waa ku akhriyey marnaba lama soo naqlin ragcad ragcadaha salaadaha ka mida inuu faatixa ka tegey waa daa'imay salluu kamaa ra'aytumuunii usallii ayuu yidhi sidaa ii aragteen inaan u tukanayooo kale idinkuna u tukaduu yidhi waa amar waa midda kale wuxuu yidhi laa tujzi'u salaatu laa yuqra'u fiiha biummi alqur'aan axaadiis kale waxay ku soo aroortay salaaddii aan lagu akhrinin yacnii ummulkitaab lagu akhriyin faya khidaaj waa mid dhantaalan oo naaqisa riwaayadan shiikhuu yidhi waa saxiixo waxaa soo wariyey ibnu khusayme iyo ibnu xibbaan baa soo wariyey waana saxiixa ijzaaga in la nafyinayo ayaanu u soo qaato axaadiistii saxiixaynka uga weecda laa salaata ilaa biummi alkitaab salaadii ma jirto haddaan ummulkitaab lala imanin ummulkitaab inay ku dheehan tahay oo faatixa la akhriyey mooyaane salaad kale ma jirto taa inuu deliishado wuxuu uga leexday iyo axaadiista sheegaysa waxa weeye haddaan faatixa lagu akhriyin fahiya khidaaj wuxuu uga leexday ijzaaga inay nafyinayso ijzaagina sixadu la mid yahay waayo marka la yidhaahdo fahiya khidaaj waxaa dhici karta inay yidhaahdaan annaguba dee kamaalkii in la nefiyo dee ma diidanin laakiin kamaalka la nafyinayaa waa ajarkii inuu nuqsaamaya laga tilmaamaya oo sixadii ma diidayso nafyiga laftiisu dee wuxuu noqdaa ba yidhaha nafyu sixa iyo nafyulkamaal buu noqdaa laa salaata marka la yidhaahdo nafyulkamaalkaa lagu xambaarayaa bay yidhahdeen yaa daatu salaa baa la nafyinaya ma suuragal ahoo dee ninkii waa kan qiyaamkii iyo rukuucdii iyo sujuuddii iyo juluuskii la yimi salaaddii waaba la arkaayo xisi ahaan baa loo arkaa inuu salaaddii la imanayo marka daatadii salaad in la nefiyaa ma suuragal aha daatadii salaadeed in la nefiyaa maadaamaynay suuragal ahayn waxaa lagu xambaarayaa yacni majaas in loo leexiyo oo markay xaqiiqadu suurogeli weydo majaas baa loo leexdaa waxaysuma istaxaala alaslu yuntaqal ila almajaazi aw liaqraba xasal maadaamay sidaas tahay macnaha majaaska marka loo leexdana dee waxay noqonaysaa nafyu kamaal bay noqonaysaa ijaabada ay kaga jawaabayaan adilada waa sidaas laakiin tani riwaayada sida ku soo aroortay laa tujzi'u salaatun laa yuqra'u fiiha biummi alqur'aan saraaxada ay caddahay oo mas'alada ku caddahay ayuu u soo qaatay oo xadiistii ka sixada badnayd uga weecda jawaabta masaa'isha kale ay kaga jawaabeen lafteeda waa daciif xanafiyadu ay kaga jawaabtay maxay daciif ku noqotay markay yidhaahdeen xaqiiqa markay suuro geli weydo daatu salaati in la nafyinaya ay dhici kari weyday oo daatadii salaadda lala imanaayo waa in majaaskii loo leexiyaa waxaa la odhanayaa salaadda la nafyinaya waa salaatun sharciya waa salaaddii sharciyada ahayd salaadda sharciyadina majaas ma ahee waa xaqiiqa sharciya xaqiiqada qaybsantoo luqawiye iyo sharciye iyo curfiyaa loo qaybiyaa sida usuulkaba lagu yaqaan oo xaqiiqadii maadaamay saddex qaybood tahay xaqiiqa sharciya xaqiiqa lugawiya iyo xaqiiqa curfiya dee me arrinku xaqiiqadii kama wada bixin ya wax suurad salaadeed u eg inuu meesha dhacayaa salaaddii sharciyada ahayd in lala yimaado kama dhalanaayo war majaaz maahay xaqiiqadii bay ku fadhidaayo xaqiiqa sharciyaa la nafinayaa oo salaaddii sharciyada ahayd ah salaad sharciyaa baan jiray xaqiiqa ma suuro geli waayine xaqiiqadii baa la nafinayaa waana xaqiiqa sharciya salaad sharciyi ma jirto faatixada la'aanteed salaad sharciya haddayna jirin de waa salaad la'aan kaba soo qaad haddaba kaasi waa jawaab mid labaad liqsii jawaabta labaad maxay tahay kaba soo qaad inay majaaz tahay majaaska marka xaqiiqa suuro geli weydo lafdiga loo leexinayo majaaz loo leexinayo majaaziyadu hadday kala dhowaansho badan yihiin oo midna xaqiiqada u dhow yahay midna xaqiiqadii ka fog yahay qaacidadu waxay tahay labada majaaska xaqiiqada u dhowaanshaha badan baa loo leexiyaa oo isagaa u xaqnimo badan majaaska fog in loo leexiyo iyo ka dhow in loo leexiyo waa iyamaa labada waa ka dhow in loo leexiyaa waxaysumastaxaala alaslu yuntaqal ila almajaazi aw liaqraba xasal yacni majaaska xaqiiqada ugu dhowba markaana loo leexinaya hadday majaasyadii tacadudaan marka majaaska xaqiiqada ugu dhowina markaa wuxuu noqonayaa haddii fardan wa taqdiiran aynu idhahno waa majaaz wuxuu noqonayaa sixaduu noqonaya oo sixa iyo kamaal daatadii salaadeed in la nefiyo labada keebaa u dhow haddaad tiraa labaduba waa majaaz dee sixada in la nefiyaa way uga dhowaansha badan tahay xaqiiqadii in kamaalka la nafinayo kamaalkii wuxuu noqonayaa baciid kanna wuxuu noqonayaa majaaskii qariibkaabuu noqonayaa fardan wa taqdiira tanazulan baa taana loo odhanaya marka calaa kulli xaal sidaas iyada abuu qowlkoodu daciif u yahay qowlka jumhuurka ayaa saxan yacni markaa salaadii ma jirto faatixa la'aanteed amaa mas'alada ku saabsan inay xanafyadu yidhaahdeen walaa tajibu alqiraa'atu fi rakcatayni alukhrayayn qur'aan in la akhriyaa waajib maaha labada ragcadood ee dambee salaada in qur'aan la akhriyaa waajib maaha waxaa la odhanayaa waa masale aan daliil lahayn waxaa isweydiin leh marka qiraa'ada salaadda lagu waajibiyey ma majmuuca rakacaadka salaadda lagu waajibiyey mise fii jamiici rakacaati assalaa ragcadaha salaadoo dhan miyaa lagu waajibiyey mise baa lagu waajibiyey wax ka mida in lagula yimaadaa ku fillayd waxaa la odhanayaa jamiiceedaa lagu waajibiyey waxaana caddaynaya nebigu sala allahu alayh wasalam marnaba rakacaadka salaadda ragcad ka mida kama tegi jirin qiraa'ada uu qur'aanka akhrinayo kama tegi jirin maadaama midnaba aanu ka tegin uuna yidhi salluu kama ra'aytumuunii usallii waxay caddaynaysaa in ragcad walba gaarkeeda loola imanaayo qiraa'ada qur'aanka la akhrinayo loola imanayo markuu nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam ninkii salaaddiisa xumeeyey sida uu ragcad u tukanaayo markuu u sheegay oo qiraa'ada uu faatixada akhrinayaana ay ka mid ahayd ou idhi summa qra' biummi alkitaab arkaantaa lala imanayo ragcaddaasoo dhanna uu u sheegay nebigu sala allahu alayh wasalam summa afcal daalika fii salaatika kulliha sidaa waxaad samaysaa salaadaad oo dhan macnaheedu maxay tahay ragcadaha kale salaadana sidaasoo kale la kaalay saas aawadeed qowlka odhanaya labada ragcadoodee dambe qiraa'a waajib ma aha sidaasuu u yahay qowl daciifa oo adilada ka hor imanaya qaala alimaamu annawowiy raximahu allah wa ajmacuu cala istixbaabi qiraa'ati asuurati bacda alfaatixati fii rakcatay asubx waxay culammadu ku ijmaaceen oo isku waafaqeen baa shiikhuu yidhi cala istixbaabi qiraa'ati suurati suurad in la akhriyo jeclaysadka la jeclaysanayo ayay culammadu ku ijmaaceen bacda alfaatixati faatixada dabadeed in suurad la akhriyo fii ragcatayi subxi labada ragcadood ee subaxa gudaheeda lagu akhriyo faatixada dabadeed suurad kale waluulayayni labada ragcadood ee hore gudaheedana lagu akhriyo oo min baaqi asalawaati salaadaha kale baaqigooda ka mid a ah. bimacnaa salaada subax mooyaane salaadaha kale ee duhurka iyo casarka iyo maqribka iyo cishahana waa in markaa lagu akhriyaa labada ragcadood ee hore ee salaadaha kale ka midana waa in faatixada dabadeed suurad kale lagu akhriyaa waa sunne in suurad kale lagu akhriyo faatixada dabadeed labada ragcadood ee hore iyo labada ragcadood ee subaxa labadaba wakhtalafuu fi istixbaabiha fi ahaalisati waalraabica culammadu waxay isku khilaafeen fi istixbaabihaa sunnaynta la sunnaynaayo oo la jeclaysanayo fi ahaalisati waalraabicati ragcadda saddexaad iyo ragcadda afraad faatixada dabadeed in suurad kale lagu akhriyo sunnanimadeeday isku khilaafeen walishaaficiyi raximahu allahu fiiha qowlaan shaaficina ilaahay ha u naxariistee waxaa ugu sugnaaday mas'alada laba qowl qowl qadiima iyo qowl jadiid ah aljadiidu annaha tustaxabbu qowlka jadiidkii wuxuu yahay ee annaha tustaxabbu in la jeclaysanaayo o la sunnaynaayo waalqadiimu qowlkii horreeye qadiimka ahaa qowlkii shaaficiye horreeyeyna annaha laa tustaxabbu waa inaan la jeclaysanayn yacnii labada ragcadood ee dambe salaadaha afar afarta ah suurad kale in lagu daro faatixadii oo lala akhriyaa sunne ma tahay mise ma aha laba qowl baa shaafici ka leeyahy qowl jadiid ah waa qowlkiisii dembeeyey iyo qowl qadiim ah waa qowlkiisii horreeyey qowlka horreeye wuxuu ahaa lama jeclaystooo lama sunneeyo in suurad kale lagu ladho faatixada qowlka jadiidkiina wuxuu yahay waa la sunneeyaa qaala asxaabuna asxaabtayada shaaficiya waxay yidhaahdeen baa shiikhuu yidhi wa idaa qulnaa tustaxabbu markaynu idhaahno waa la jeclaysanaya oo sidaa waa la sunnaynayaa ragcadda saddexaad iyo ragcadda afraad faatixadii qur'aan kale lagu ladho falaa khilaafa annahu yustaxabbu an takuuna aqala min alqiraa'ati fi luulayayn khilaaf kuma jiro in la sunnaynaayo oo la jeclaysanayo in qiraa'ada lagu akhrinayaa ay noqoto mid ka yar qiraa'ada lagu akhrinaayo labada ragcadood ee hore bimacnaa qur'aanka lagu akhriyey labada ragcadood ee hore iyo qur'aanka lagu akhrinayo labada ragcadood ee dambe waxaa yaraanaya oo qiraa'adiisu ay koobnaanaysaa oo qiraa'adiisu ay yaraanaysaa labada ragcadood ee dambe qur-aanka lagu akhrinayo qiraa'ada lagu akhrinayaa yaraanaysa qaaluu waxay yidhahdeen asxaabtu yani waxaa loo jeedaa asxaabu shaaficiya ayaa laga tilmaamaya wa takuunu lqiraa'atu fi alhaalisati waalraabicati sawaa'a waxayna noqonaysaa akhrinta lagu akhrinayo ragcadda saddexaad iyo ragcadda afraadna mid siman bay noqonaysaaoo aan kala dheerayn oo ragcadda saddexaad lagama dheeraynayo ragcadda afraad wa hal tutawalu aluulaa cala ahaaniyati ma laga dheeraynaya ragcadda koowaad ragcadda labaad fiihi wajahaani waxaa ku sugantaana laba weji asaxuumaa qowlka sixada badan lii cinda jumhuuri asxaabina asxaabtayada shaaficiyo badankooda agtooda qowlka sixada badan lii ama wejiga sixada badan lii annahaa laa tutawalu waa inaan laga dheeraynaynin oo ragcadda koowaad aynay ka dheeraanaynin ragcadda labaad ee laysla ekaysiinayo qiraa'ada lagu akhrinayo wathaani wejiga labaadna wa huwa asaxiixu cinda almuxaqiqiin waana qowlka saxiixa culammada muxaqiqiinta ee masaa'isha taxqiijisa agtooda annahaa tutawalu waa in laga dheeraynayo qiraa'ada lagu akhrinaayo ragcadda koowaad baa laga dheeraynayaa qiraa'ada lagu akhrinayo ragcadda labaad waayo ragcadda koowaad nebigu waa sii dheerayn jiray wa huwa almukhtaar waa qowlka la doortay weeye xagga deliil ahaan baa loo doortay lilxadiisi saxiixi waxaa loo doortay xadiiska saxiixa daraaddii ayaa sidaa loo doortay anna rasuula allahi sala allahu alayh wasalam in rasuulkii ilaahay kaana yutawilu fi luulaa maa laa yutawilu fi ahaaniya inuu ahaan jiray mid dheereeya fil uulaa ragcadda koowaad ayuu dheerayn jiray maa laa yutawilu inaan u dheeraynin nebigu sala allahu alayh wasalam fi ahaaniyati ragcadda labaad inaan u dheerayn ayuu ragcadda koowaad dheerayn jiray oo aad buu u dheerayn jiray wa faa'idatuhu dheerayntaa la dheeraynayo faa'iidadeedu an yudrika almuta'akhiru rakcata aluulaa waa inuu soo haleeloo soo gaadho kii salaadda ka dib dhacay alrakcata aluulaa ragcadda koowaad waa inuu soo haleeloo soo gaadho wallaahu tacaala aclamu ilaahaybaa baa tacaala isagaa korreeye aclamu u cilmi badanoo cid walba uga cilmi badan sheekhu waxa uu tilmaamayaa raximahullah qiraa'ada faatixada dabadeed la akhrinayu sheikhu ka hadlayaa faatixada markuu ruuxu akhriyo labada ragcadood ee subaxa labadaba waxa mustaxaba oo laysla oggol yahay qur'aan kale in lagu daro oo la akhriyo faatixada dabadeed ragcadda koowaad iyo talabaadba culammadu waa isku waafaqsan yihin salaadaha kale ama afar ragcadooda ama saddex ragcadooda waa inta kalee soo hadhay oo dhanbe labada ragcadood ee hore in faatixadii qur'aan kale lagu daraa waa sunne sunna weeyi oo sunno qawliya mid ficliya labada mid walba loo hayaa saas aawadeed culammadu waa ku ijmaacsan yihiin labada ragcadood ee salaadaha labada ragcadood ka badan oo saddexda ragcadooda ama afarta ragcadooda in labada hore la dheeraynayo faatixadii qur'aan kale la raacinayo inay sunno tahay waa laysla oggol yahay waa ijmaac khilaaf kuma jiro haddaba salaadihii afar ragcadood ahaa ama saddex ragcadood ahaa ragcadda saddexaad ee maqhribka ama labada ragcadood ee dambe ee duhurka iyo casarka iyo cishaha ka mid ah sunno ma tahay in faatixadii qur'aan kale lagu daro la akhriyaa faatixada marka la akhriyo dabadeed ragcadda saddexaad iyo ragcadda afraad in qur'aan kale lagu ladhaa sunna ma tahay mise ma aha khilaaf baa ku jiro culammadu waa isku khilaafsan yihiin shaafici laftiisa laba qowl ka lahaa qowl qadiim oo horreeyeoo waagii hore markuu ciraaq joogay oo fatwooday oo qowlkiisii qadiimkaa weey iyo qowl jadiid oo cusub qowlka jadiidkaa markuu masar tegey shiikhu waa fatwaduu fatwooday iyo kutubuhuu qoray baa jadiidkii matelaya qowlkiisi cusbaa marka umku wuxuu ka mid yahay qowlkii jadiidku ka mid yahay qowlka qadiimkaana kitaab la odhan jiray kitaabulxujja ayuu ku qorraan jiray lama helo hadda zacfaraan iyo rag la midaa soo wariyey qowlka qadiimka ah marka mas'alo kastoo shiikhu qowl jadiida ka yeeshay oo qowlka qadiimka ah khilaafsan culammadu waxay yidhahdeen waxaa u madhabaa qowlka jadiidkaaba u madhaba oo madhabkiisii matalaya qowlka qadiimkuna wuxuu ka dhigan yahay kalmarjuuci canhu sidii wax laga noqday oo laga tegey oo kale u ka dhigan yahay imaamu shaafici baabaa laga sheegay inuu yihi qowlka qadiimkaa cidda markaa iga sheegtaa yacni ma cafinin oo xalaal igama sugnaa laysa fii xillin minii marka shaygii aanu qowl jadiida oo khilaafsan qadiimka aanu yeelanin dee alaslu baqaa'u maa kaana calaa maa kaan yacani wuxuu noqonayaa madhabkiisii inuu matelayo laakiin mas'aladii uu yeeshay qowl jadiida oo khilaafsan qowlkaa qadiimka ah qowlka dambe ayaa u madhaba wa qowlu man ruwiya canhu qowlaani mu'akharun id yatacaaqabaani waana mas'ale culammadu ay kaga hadlaan fii cilmi usuuli fiqhi kutubta usuul fiqhiguna ay dawinaan aadaabu lmufti walmustafti lafteeda waa kaga hadlaan ibnu salaax aadaabtiisa eeg aadaabu lmufti walmustafti ama adab almufti walmustafti yacni ibnu xamdaan iyo yacni waxaa weeye ibnu salaax iyo kutubta markaa mutawalaadka usuul fiqiga hadday baxru muxiidka tahay iyo hadday markaa waxa weeye tahay kutubaha kale la midka markaa sheikhu wuxuu tilmaamay laba qowl masalada inuu ka leeyahay qowlkiisa jadiidka ahi waa in la istixbaabayo in labada ragcadood ee dambana ee duhurka iyo casarka iyo cishaa ka mid ah iyo ragcadda dambe ee maqhribka ka mid ah qur'aan kaloo aan faatixo ahayn in lagu ladhaa waa sunne haddaba qowlkaa marka lagu socdo waa laysla ysla yahay qiraa'ada lagu akhrinayo labadaa ragcadood ee dambe ama ragcaddaa dambe ee maqhribka ka mid ah inay ka gaabnaanayso labadii ragcadood ee hore oo labada ragcadood ee hore ay dheeraanayaan taa waa laysla ysla oggolyahay laakiin labada ragcadood ee dambe waa ta saddexaad iyo ta afraade asxaabtu waxay leeyihiin asxaabu shaaficiya qiraa'adoodu waxay noqonaysaa qaar siman oo lama kala dheeraynayo wa takuunu alqiraa'atu fi alhaalisati waalraabicati sawaa haddaba labada hore ma la kala dheeraynaya labadaa horena laba wejaa ku sugan masalada wejhi ku saabsan maxaa looga jeedaa yacani istilaaxa shaaficiyada waa inaad ogaataa haddii la yidhaha masaladaa qowlaan baa ku sugan waxaa loo jeedaa shaafici haddii la yidhaahdo wajhaan baa ku sugan waxaa loo jeedaa ama wejhi baa ku sugan asxaabtii shaafici ka dambaysay ee asxaabu wujuuha la ictibaariyo oo qowlkooda laga soo qaado wejhun filmadhabi inuu yahay ayaa qaarkood sidaa fatwoodeen waxaa jira niman khaas ah oo ardaydii shaafici laga soo bilaabo ilaa kuwii ka dambeeyey ee cilmiga ka sii qaatay ilaa qarnigii shanaad kale barhkiisa la soo gaadho ama in yar la soo dhaafo culammada shaaficiyada intaa noolayd ee shaafici ka dambaysay ilaa laga soo gaadhayo afar boqol iyo dhowr iyo kontonkii meelaha laga soo gaadhayo ama afar boqol iyo kontonkii agagaarkaas waxaa la ictibaariyaa khilaafkoodu ama ijtihaadkooda mas'ale ay ku ijtihaadaan inay tahay wejhun filmadhabi weji madhabta ka mida ayaa la ictibaariyaa ciddii ka dambaysay asxaabu wujuh lama ictibaariyo hazaali imaamu alxaramayn iyo ciddii ka sii dembaysay hadday raafici tahay hadday nawowi tahay hadday ruuyaani tahay iyo hadday maawardi tahay iyo hadday khayrkood tahay wejhun filmadhab lama odhanayo laakiin culammada shaaficiyo ee qarnigii saddexaad iyo qarnigii afraad iyo qarnigii shanaad nuskiisa hore noolayd khilaafkooda waxaa la ictibaariyaa wejhun filmadhab marka laba wajaa ku sugan waxaa laga tilmaamaya asxaabu wujuuhi baa isku khilaafay qaarna sidan bay tilmaameen qaarna sida kale jumhuuru asxaabi shaaficiya wejigay ku tageen waa inaan la dheeraynayn ee labada markaa ragcadooda hore la ekaysiinayo qiraa'adooda labada ragcadood hore aan la kala dheeraynayn laakiin qowlka saxiixa ahi muxaqiqiinta agtooda ee daliil ahaanna loo doortay way ragcadda koowaad laga dheeranayo ragcadda labaad waayo axaadiistaa ku cadoo xadiiskan baa ka mida ah shiikhu matniga inoogu qoray anna rasuula llahi sala allahu alayh wasalam kaana yutawilu fi luulaa maa laa yutawilu fi ahaaniya tadwiilka waxaa soo gelaya xagga qiraa'ada waxaa kaloo soo gelaya xagga marka waxa weeye inta lagu jiraayo rugni kasta ayaa soo gelaya qira'ada laakiin markaa soo hormaraysa waa mutabaadila axaadiista waxaa kaloo ku soo aroortay bukhaari iyo muslim kaana nabiyu sala allahu alayh wasalama yaqra'u fi rakcatayni aluulayayni min salaati aduhri bifaatixati alkitaabi wa suuratayni yutawilu fi luulaa wa yuqasiru fi ahaaniya bukhaari iyo muslim baa xadiiskaa sheegayey nebigu sala allahu alayh wasalam labada ragcadood salaad duhur ka mida wuxuu ku akhrin jiray faatixada iyo laba suuradood weliba yutawilu fi luulaa wa yuqasiru fi ahaaniya ta horena waa dheerayn jiray ta waa gaabin jiray casarka saa si la eg ta horena waa dheerayn jiray ta waa gaabin jiray isla xadiiskaa sheegaya marka faa'idada looga jeedaa waa maxay waa in ragcadda koowaad la soo gaadho xadiis kaloo saxiixa ku sugan wuxuu sheegayaa salaada duhur baa la qiimi jiray salaaddii duhur marka la qiimo waa saxaabadii waxay leeyihiin mid annaga naga mid a ayaa korka tegi jiray oo baqiic waa meeshii xabaalo ahayd agagaarkeeda ayuu markaa inuu xaajadiisa ku soo guto o ku soo kaajo ayuu u qaban jiray halkaasuu deedo ku soo istijoon jiray waa soo noqon jiray waa weysaysan jiray wuxuu ku soo gaadhi jiray nebiga sala allahu alayh wasalam ragcadda koowaad hadda ragcaddaas waa tee waa duhur ya salaadda duhur ee la tukanaya maanta ninka is yidhahda suuliga yaro gal isagaan meelba qabanay suuliga masjidka xaggiisa dambe ku yaalla masjid kastoo masaajiddeenna ka mid a waxaa laga yaabaa intuu weysaysanaayo hadduu markaa yahay nin aad u dhaqso badan waa nasiib hadduu ragcadda dambe ka soo gaado haddii kalena iyadoo laga baxay ayuu imanaya masjid maanta la odhanaayo dee waxa weeye siduu nebigu u tukanaayey buu sidaa ku waafaqay oo dee sidaasaa loo dheeranayaa nebigu u dheerayn jiray yacni ma hayno malaa mid haddii lagu samayn lahaa waxa laga yaaba in laga yaaci lahaa in laga yaaci lahaa baa laga yaabaa salaadii duhur baa la qiimaa xadiisku saxiixuu ku yaallaa hadda meel kale maaha waa saxiixa ka eg saxiixu muslim iyo salaada duhur baa la qiimaa markaasaa midkaayo kor tegi jiray oo baqiic buu tegi jiray halkaasuu deed xaajadiisa ku soo gudan jiray waa soo noqon jiray waa weysaysan jiray nebiga wuxuu ku soo gaadhi jiray ragcadda koowaad dheeraynta uu dheeraynayo qiraacada daraaddeed hadda salaaddii jahriye ma aho qiraacadii sare loo qaadi maayo hoos buu u akhrinayaa saas aawadeed hadduu imaamku dee qiraa'ada dheereeyo inaad iska aamusto ma aha waa inaad qur'aan akhridaa salaaddu waa cibaado ha aamusin qur'aankaad garanaysa akhri qaala alimaamu annawowiyu raximahu allah qaala ashaaficiyu raximahu allahu tacaala waida adraka almasbuuqu maca aliimaami arakcatayni aluukhrayayni min alduhri aw gayriha suma qaama ila alityaani bima baqiya istuxiba lahu an yaqra'a suura hadduu soo haleelo kii salaadda lagala hormaray maca aliimaami imaamka la jirkiisuu soo haleelay alrakcatayni labadii ragcadood ee alukhrayayni dambe ee min aduhri salaadda duhur ka mid ahayd aw hayriha ama salaad kalaba ka mid ahayd ama casar ama cishe suma qaama dabeedna uu u kaco ila alityaani bimaa baqiya maqribkuna waa la mide suma qaama dabeedna uu u kaco ila alityaani imaatinka lala imanayo bimaa baqiya kii hadhay ee baaqiga ahaa inuu la yimaado uu u kaco ustuxibba lahu waxaa loo jeclaystaa an yaqra'a asuura inuu suuradda akhriyaa loo jeclaystaa oo loo sunneeyaa qaala aljamaahiiru culammada badankoodu waxay yidhahdeen min asxaabina xalay jamaahiirtu ka mid yihiin asxaabtayada haadaa cala alqowlayni kaasi waxay ku dhisan tahay labadii qowl mid walba oo labadii ee aad soo martay kii lagu socdaba marlayba waa lala imanayaa masbuuqu labada ragcadood ee dambe ee uu soo gaadhay isaga labadii ragcadood ee horay u tahay maadaama labadii ragcadood ee hore isaga ay u tahay waxay noqonaysaa mar layba suurad kale inuu ku daraayo labadii qowl ee aynu ku soo marray ragcadda saddexaad iyo ragcadda afraad wax ma lagu akhrin karaa mise laguma akhrin karo kii lagu socdaba waxba bi'in maayo waxay noqonaysaa mar hadduu masbuuq yaho labadii hore isagu aanu soo gaadhin aakhirkii salaadda imaamka ayaa isaga u ah awalkii salaaddiisa u xisaabsan isagoo awalkii salaaddiisuu ku jira masbuuqa labada ragcadoo lagala hormaraye suurad kale isagu waa ku darayaa marlayba wa qaala bacduhum culammada qaarkood waxay yidhaahdeen haadaa calaa qawlihi yaqra'u suurata fi lukhrayayn kaasi wuxuu ku dhisan yahay labada ragcadood ee dambe ee uu soo gaadhay masbuuqu ayuu suurad kale faatixada ku darayaa waxay ku dhisan tahay calaa qawlihi hadalkiisa marka ah yoqra'u suurata suuradda waa akhrinayaa fil ukhrayayni labada ragcadood ee dambe suurad kaloo aan faatixa ahayn waa akhrinayaa qowlkaa marka lagu socdo ayuunbuu masbuuqa labada ragcadood lagala hormaray labada dambe uu imaamka la tukanaayo uu qiraa'o kaloo faatixada ziyaado ka ah uu ku ladhayaa wa ama cala alaakhari qowlka kale marka lagu socdo miyaa falaa kuma daraayo suurad kale masbuuqu kuma daraayo labada ragcadood masbuuqa lagala hormaray inta uu salaadda imaamka ka soo gaadhay isagu suurad kale raacin maayo faatixada qaar baa sidaa yidhi waalsawaabu alwalu qowlka sawaabkee saxanna waa ka hore muxuu ka hore u noqday lianlaa takhluwa salaatuhu min suura waa si aynay uga khaali noqon oo uga madhnaan in salaaddiisu suurad kaloo faatixada ka soo hadhay aynay uga madhnaan wallahu tacaala aclamu ilaahay isagaa korreeye aclamu isagaa u cilmi badan haada xukmu alimaami waalmunfarid taasi waa xukunkii imaamka iyo xukumkii munfaridka mid walba sheikhu waxau inoo tilmaamaya ruuxa masbuuqaa ee salaada lagala hormaray oo qayb salaadii ka mida ah ay dhaafto labadii ragcadood ee hore aan imaamka la tukannin ee ragcaddii saddexaad iyo ragcaddii afraad buu la tukaday hadday salaadu rubaaciya too afar ragcadood tahay ama ragcadda saddexaad keliyuu la tukaday hadday maqhrib tahay qiraa'o kale oo faatixada ka siyaado ah ma ku daraya masbuuqaa labada ragcadood ee hore ay dhaafeen imaamu shaafici wuxuu yidhi mustaxab waxa u ahoo sunno u ah inuu masbuuqaa labada ragcadood ee hore ay dhaafeen labada ragcadoodee uu soo gaadhay ama ragcadda uu soo gaadhay inuu faatixadii ku daraayo suurad kale sidaasaa u sunno ah jamaahiirta asxaabu shaaficiyana asxaabu shaaficiya jamaahiirteeduna sidaas ayay qabaan waxaanay yidhaahdeen ama ha la yidhaahdo ragcadda saddexaad iyo ragcadda afraad qiraa'o kaloo faatixada ka soo hadhay waa la akhrin karaa ama ha la yidhaahdo lama akhrin karee oo sunno ma ahi iyo sunno waa tahay tii la doonaba ha lagu socdee mar layba masbuuqa labada ragcadood hore ay dhaafeen isagu waa akhrinayaa suuradda faatixada dheeraad kale oo ka dheeraado qur'aana waa akhrinaya bacdi asxaabta shaaficiye ka midii waxay yidhaahdeen haddii la yidhaahdo ragcadda saddexaad iyo ragcadda afraad waa lagu akhrin karaa qur'aan faatixada dheeraadka ah waxay noqonaysaa masbuuqaasi inuu ku akhrin karo suurad kaloo ziyaado ka haddii laakiin la yidhaahdo laguma akhrin karo bimacnaa in lagu akhriyaa mustaxab maaho sunno ma aha ragcadda saddexaad iyo ragcadda afraad kii aan masbuuqa ahayn kan masbuuqa ana markaa inuu ku akhriyaa sunno uma aha bacdi baa sidaa ku tegey laakiin sida jamaahiirta asxaabtu ay ku tageen asxaabu shaaficiya ayaa shiikhu sawaaba buu yidhi waxay sabaab u noqotay waa si ayn salaaddiisu uga madhnaanin suurad aynay uga madhnaan oo qur'aan kaloo ka siyaado ah faatixada si aynay uga madhnaan oo kollayba faatixadii wax ka dheeraada inuu akhriyo faatixadii wax ka dheeraada inuu akhrinayo si ay markaa u noqoto oo kamaalka ay u hesho ila waa kamaal eh yaa sidaas aawadeed ayaa markaa loogu sunaynaya wa ama alma'muumu kii ma'muumkaha miya ee imaam ku xidhnaaye ku dayanayey fa in kaanat isalaatu siriyatan hadday salaadu noqoto mid siri ah oo qiraa'ada hoos loo akhrinaayo wajabat calayhi alfaatixa faatixa ku waajibaysa wastuxiba lahu suura suuradna waa loo jeclaystaa waa loo sunneeyaa wa in kaanat jahriyatan hadday jahriya tahay oo qiraa'ada sare loo qaadayo fa in kaana yasmacu qiraa'ata alimaami hadduu ahaaday mid maqlaaya qira'ada imaamka kuriha lahu qiraa'atu suurati waxaa loo karaahiyaystaa suuradda marka akhrinta la akhrinayo wa fii wujuubi alfaatixati qowlaan faatixadu inay waajibaysana laba qowl baa ku sugan asaxuhumaa labada qowlka sixada badani tajibu waa waajibaysaa faatixadii oo ma'muumku faatixo inuu akhriyo salaaddii jahriyada ahayd ee uu qira'ada imaamka maqlaayay waajib weeyaan qowlka sixada badan waathaani ka labaadna wuxuu yahay qowlka labaad laa tajibu ma waajibayso faatixa inuu akhriyaa salaaddii jahriyada ahayd ee uu qiraa'ada imaamka u maqlayay wa in kaana laa yasmacu lqiraa'ata hadduu ahaaday mid qiraa'ada aan maqlaynin faasaxiixu qowlka saxiixi wujuubulfaatixati faatixadu waa inay waajibayso inuu faatixe akhriyaa waajibaysa wa istixbaabu suurati suurad kale inuu akhriyaana inay sunno tahay weeye wa qiila waxaa la yidhi laa tajibu lfaatixa faatixadu ma waajibaysa ayaa la yidhi wa qiila waxaa la yidhi tajibu waa waajibaysaa walaa tustaxabu suura suuradana yacnii lama sunneeyo inuu suurad kale raaciyo lama sunneeyo wallahu tacaala aclamu ilaahay isagaa korreeye aclamu isagaa u cilmi badan wa tajibu qiraa'atu alfaatixati waxaa waajibaysaa faatixada akhrinta la akhrinayo fi takbiirati aluulaa takbiirta koowaad in lagu akhriyaa faatixo waa waajibaysaa min salaati aljanaasati takbiirtaa koowaad xaalay ka mid tahay salaadda markaa janaasadae meydka lagu tukanaya ay ka mid tahay ama qiraa'atu alfaatixati fii salaati annaafilati falaa budda minha sheekhu waxa uu tilmaamayaa ruuxii ma'muumka ahaa markuu inoo soo sheegay imaamka iyo munfaridka mid waliba inuu faatixa akhrinaayo ragcadaha horena ay suurad akhrinayaan salaaddu layba inay akhrinayaan munfaridkiiyo imaamku mid waliba inay akhrinayaan faatixa iyo suurad kaleba ay akhrinayaan waa imaamka iyo munfaridka ma'muumkii waa dibdhige ma'muumkii hadduu ka hadlayaa wuxuuhi ruux hadduu ma'muum yaho imaam ku dayanaayo wuxuu u kala qaaday salaaddu inay sirriyo tahay oo qiraa'adii hoos loo akhrinayo imaamku qiraa'ada uu siraysanayo iyo inuu imaamku qiraa'ada la jahrayo sare u qaadayo hadduu imaamku qiraa'ada siraysanayo hoos u akhrinayo waa duhurkii iyo casarkii iyo ragcadaha dambe ee maqribka iyo cishaha faatixa inuu ma'muumkao akhriyaa waxay noqonaysaa mid waajiba weliba wuxuu u sii jeedaa ragcadaha hore sidaas aawadeed buu yihi wastuxiba lahu suura tan kale khilaafka ku jira wuu kuu soo sheegay oo kuu soo tilmaamay inkastuu arjaxay yacni qowlka ku saabsan in ragcadda saddexaad iyo ragcadda afraad suurad kale la akhrin karo uu sidaa hore u soo arjaxay hadday salaaddu jahriye tahay oo qiraa'adii sare loo qaadayo wuxuu u kala qaaday laba qayboodoo inuu qiraa'ada imaamka maqlayo iyo inaanu maqlayn hadduu qiraa'ada imaamka maqlaayo suurad kale inuu akhriyo waa karaahiyo oo sunnadiina waa khilaafsan tahay waxaa caddaynaya xadiiskii sheegaayey falaa tafcalu ilaa biummi lkitaab faatixo waxaan ahayn ha samaynina markuu yihi qiraa'ada yaa iga jiidanaya nebigu sala allahu alayh wasalam oo ay sheegeen saxaabada qaarkood inay akhrinayeen suurad kale wuxuu markaa nebigu u tilmaamay sala allahu alayh wasalam faatixo waxaan ahay inaan la akhriyin mar hadduu imaamku qiraa'ada la jahrayo oo sare u qaadayo bas faatixadoo keliya in la akhriyo markaa suurad kaloo ka dheeraada inuu akhriyaa ma'muumkii salaaddiina ay jahriyo tahay qiraa'adii imaamkana uu maqlayo waxay noqonaysaa karayo faatixadii inuu akhriyo ka waran laba qowl baa ku jira shaafici laftiisu laba qowl buu ka leeyihi laakiin qowlka sixada badani waa inay waajib tahay qowl kalo odhanaya ma waajibaysa waa jiraa laakiin qowlka sixada badan ee sawaabka ahi waa inay waajib tahay qowlkaas ayaana saxan qowlka odhanaya waajibi mayso faatixa lama akhrinayo qiraa'ada imaamkunbaa la dhagaysanayaa waxay leeyihiin qiraa'ada imaamkee u dhegaysanayo ayaa uga dhigan inuu faatixadii akhriyey oo xadiis baa lagu soo wariyey sanadkiisu daciif yahay man kaana lahu imaamun fa qiraa'atu limaami lahu qiraa'ah kii imaam u sugnaaday oo imaam leh oo imaam ku dayanaya qiraa'ada imaamka u qiraa'o ah culammada qaarkood caamnimay u qaateen oo waxay yidhaahdeen qiraa'ada imaamku ha la jahro ama yaanu la jahrin sare ha u qaado ama yaanu u qaadin culammada qaarna waxay ku gaar yeeleen marka imaamku qiraa'ada la jahrayo oo waxay yidhahdeen dhegaysiga uu qiraa'adii imaamka dhegaysanayaa waxay uga dhigan tahay akhrin isagu akhrinayay ka dhigantah laakiin xadiiskaa sanadkiisu waa daciif culammada qaarkood oo xoogaa muta'akhiriinta ka midoo doono inay quweeyaan waa jiraan laakiin bacdu ahlicilmi waxaabay yidhaahdeen waa daciifun bialitifaaq wuxuu daciif xadiiskaasi ku yahay waafaqsani culammadu isku waafaqsan tahay waxaan filayaa nawowi inuu ahaa cidda odhanaysay waa daciifun bilittifaaq bacdi kale waxay ka cabbireen daciifun cinda jamiici alxufaad xufaadda dhammaantood agtooda daciif buu ka yahay culamada qaarkoodoo xoogaa quweeyo oo muta'akhiriinta ka midi waa jiraan yo bacdu almucaasiriin sida sheekh alalbaani laakiin agsarkii xufaaddu waxay mareen inuu daciif yaho aanu asixin saasay mareen hadduuba asixi lahaana waxaa ku jira dalaalada uu masalada u daliil ka yahay ixtimaal baa ku jira oo siyaalo kala duwan buu aqbali karaa fa qiraa'atu alimaami lahu qiraa'a qiraa'ada imaamka u qiraa'a qiraa'adii imaamka waxaa soo gelaysa salaaddii sirriyada ahayd qiraa'adeedii tii jahriyada ahayd qiraa'adeedii waxaa soo gelaysaa tii jahriyada ahayd qiraa'ada faatixada ka dambaysa waxaa soo gelaysa faatixada lafteeda marka ixtimaal baa ku jiro wuxuu aqbali karaa inuu caam noqdo waa hadduuba asaxo caam hadduu noqdona axaadiis kaloo ka khaasan jirto falaa tafcalu ila biummi lkitaab cumuum iyo khusuus min wajhin baa kaasina leeyahy kanna cumuumun wa khusuusun min wajhin buu leeyahy culamada qaarba mid bay qadimayaan laakiin axaadiista qaarkood oo qiraa'ada jahriyada ku tusinaya oo lagu diidaayey faatixada waxaan ahay in la akhriyo taasi waxay ku tusinaysaa nowcan maa faatixada inaan la diidaynin ee qiraa'ada ka dambaysa la diidaayo inuu ma'muumka akhriyo la diidaayo saas aawadeed sawaabku wuxuu yahay ma'muumka imaamka ku dayanaya mar layba faatixa kama tegaayo salaaddu siriye ha noqoto ama yaynay noqon mid qiraa'ada imaamku sare u akhrinaya ha noqoto ama miduu hoos u akhrinaya ha noqoto mar layba waa inuu ma'muumku akhriyaa faatixada hal masala laga reebaya haddaba halkaa mas'ala waxay tahay waa hadduu masbuuq yahay oo uu soo gaadhay imaamkii oo rukuucaya ayuu rukuucda ku soo haleelay ama taagnidaba waa ku soo gaadhay markuu xidhay ayaa imaamkii rukuucay masbuuqna waa ahaa xaalka caynkaasa faatixadu waa ka dhacaysaa sida jamaahiiru ahlicilmi ay qabaan ragcaddaana waa tirsanayaa jamaahiirta culammaduna sidaasay qabaan salafan wa khalafan afarta madhaboodna waa ka mid culammada sidaa ku tagtay ee jamaahiirta ah bay ka mid yihiin un ragcaddaa rukuucda uu ka soo gaadhay masbuuqu tirsanaayo daa'ifo yar aan badnayn baa waxay ku tageen ragcaddaa ma tirsanaayo waana sida madhabka bukhaari iyo loo nisbeeyo yacni daa'ifo kale loo nisbeeyo shawkaani sheikha la yidhaahdaana laba ra'yoo kala duwan buu leeyahoo marna jumhuurku waafaqay marna jumhuurkuu khilaafayoo wuxuu ku tegey inaan ragcaddaa la tirsanayn mar haddii faatixadii ka dhiman tahay masbuuq ba ha ahaadee labadiisa fatwana waxa saxan qowlka jumhuurka waafaqsan baa saxan axaadiis baana ku soo aroortay sheegaysa in ragcaddaa la tirsanaayo oo haddii rukuucda laga soo gaadho in markaa ragcadda la tirsanayo axaadiista qaarkood baa ku soo aroortay axaadiistaasina culammada qaarkood waa quweeyeen marka waa saabita waa axaadiis markaa sugan zaadaka allaahu xirsan walaa tacud xadiiskaa laftiisana culammada qaar baa doonay inay u deliishadaan wallahu aclam sawaabku waxay tahay faatixada marnaba inaan laga tegaynin masbuuqaas isagu faatixadii aan ka gaadhsiinnin ee rukuucda ka soo gaadhay ee la rukucay imaamka isagu waxa weeye waa tirsanayaa faatixaduna waa ka dhacaysa halkaa waxaan baraarujinayaa mas'alo dad fara badan waxaa laga yaabaa mas'aladaasi inay ka qarsoon tahay oo ay og yihiinuun imaamka rukuucda hadduu ku soo gaadho inuu ragcadda tirsanaayo markaa dadka qaarkood iyagaan hubsanin imaamkii inay rukuucda ku haleeleen bay ragcaddii iska tirsadaan waxaa shardi ah tan noocaas ah markaad rukuucayso oo rukuucda aad rukuucday bisharti waa inuu imaamku rukuucdii ku sugan yahay ee haddaa isweydaarataan oo adoo sii rukuucaya oo sii hoobanaya oo sii foorarsanaya oo weli aan rukuucdii gaadhin isaguna soo toosayo oo rukuucdii aanad ku haleelin war lama tirsanayo waa inay muxaqaq tahay oo la og yahay rukuucda inaad ku gaadhay haddaad ka shakida ka waran haddaad ka shakida lafteeda tirsan maysid aad rukuucdidba waxaad isku qabatay war talow markaad sidaa jilbaha u qabsata waxaad maqashay samica allaahu liman xamida ama dee wakhti yaroo aan waxbaba u dhaxaynin ayaad samica allaahu liman xamida maqashay waliba dadka qaarkood samica allahu liman xamida waxay yidhaahdaan markay qumaati isu taagaan saxduna waxay tahay in waxa weeye marka la toosaayo la yidhaahdo oo socodka toositaanka marka lagu jiro samic allahu liman xamida in la yidhaahdo saasaa marka waxaa sunnada waafaqsan marka hadduu ka shakiyo ruuxii oo isku qabto talow rukuucdii ma ku gaadhay imaamka mise waa kaa hor toosay haddaan saani u rukuucin asalku waa inaanad ku gaadhin saas aawadeed ma tirsanaysa ahlu cilmigu siday naskarayaan waa saas yadaa weeye xataa bacdu ahlicilmi waxay sii shartiyaan marka imaamka rukuucda ku gaadho qadar tuma'niine ah oo cala alaqali subxaana allah qadar la yidhaahdo aad xasisho waa in aad ku haleeshaa imaamkii sheekhu wuxuu kaloo tilmaamay qiraa'ada imaamka haddaanu maqlayn salaadduna jahriya tahay qowlka saxiixu wuxuu yahay faatixada inuu akhriyaa waa inay waajib tahay suurad kale inuu akhriyaana waa inay sunno tahay laba qowloo kaleoo laga xoog badan yahayna waa sheegay laakiin qowlka hore ayaa raajixu yahay masalada kale uu sheikhu tilmaamay waxay tahay salaadda janaasada marka lagu tukanayo oo meyd lagu tukanayo takbiiraadka la takbiiranayo ma takbiirta koowaad mise takbiiraadka dambe mid walba faatixada miyaa laga dambaysiin karaa oo salliga inta la horraysiiyo takbiirta labaad faatixada dabadeed miyaa la akhrin karaa mise mutacayin waxa u ah faatixada in la akhriyo takbiirta koowaad mas'aladaasi waxay tahay sida markaa sawaabkaabuu buu sheikhu ku gaabsaday culamo kale si kaley qabaan oo waxay leeyihiin afarta takbiirood ee la takbiiranaayo mid ka mida waa in faatixada laga dambaysiyaayoo faatixadii la akhriyaa takbiirta koowaad dabadeeda faatixada waa la akhrin karaa waa laga beddeli karaayoo ta labaad dabadeedaa la akhrin karaa ta saddexaad dabadeedaa la akhrin karaa ashyaadii kale la akhrinayo takbiiraha kale loo bedeli karaa oo waa la laysdhaafin karaa bacdi culammada ka midaa sidaa yidhi oo takbiirta koowaad dabadeeda faatixada in la akhriyaa mutacayin uma aha sidaasiyada yada abaa culammada qaar mareen laakiin qowlka saxan ee jumhuurku ay ku tageen ee sawaabka ay wuxuu yahay waa in marka la akhrinaayo takbiirada koowaad dabadeeda la akhrinayo nawowi laftiisa ra'yigiisu waa iskhilaafo oo kutubihiisa qaarkoodba ra'yi buu ku tegey oo muxaqiqa markaa kitaabkan taxqiijiyey maktabatu daari ilminhaaj waxa uu ka soo naqlinayaa majmuuca sharxulmuhadabka iyo rawdada iyo zawaa'id ulminhaaj intaba nawowi inuu ku jasmiyey oo ku gooyey takbiirta koowaad takbiiraan ahayn inay bannaan tahay dabadeeda faatixada in la akhriyo takbiirta koowaad la iskuma hayo in dabadeeda la akhrin karee waajib ma tahay mawdica keliya in la akhriyo mise mawdicyada kale waa loo beddeli karaabaa la isku hayaa marka kutubihiisa qaarkood shiikhuu wuxuu maray inay bannaan tahay mid walba laakiin halkan wuxuu ku tegey in takbiirta koowaad in laga dambaysiya ay tahay ta waajibka ah culamo badan baana saa uga horrayso saas yadaa tilmaantay waana sida jumhuurka culammadu ay qabaan waana sida xadiisku ku soo arooray oo xadiisku wuxuu sheegayaa waxa la akhrinaayo salaatuljanaasaha takbiirta koowaad marka la takbiirto in faatixa la akhrinayo weliba halkaanu idaafayne fuqaha badani walow yaynay sheeginbe waxa kale oo sunno ah in suurad kale lagu daraa faatixadii salaaddii janaasada waa shay mashruuca oo sunno ah xadiis baana ku soo arooray saas a sheegaya oo yacnii eh, siqaad badanoo kala duwani ay soo wariyeen mucaasiriinta qaarkood oo albaani ku qabsaday waa jiraan oo yidhi waxa weeye waa shaad laakiin sheekh albani waxa weeye muqadimada sifatu salaati nebiy ayuu ku caddaynayaa waxaanu tilmaamayaa shan siqa ah ayaa mid waliba sidaa u soo wariyey weliba markaa riwaayaadka sidaa sheegayana imaamu nawowi iyo a'imo kaleba qaarkood bay saxiixiyeen oo yidhahdeen sanadkoodu waa saxiix markaa saas aawadeed yacni jumhuurka culammaduna waa qabaan in takbiirada koowaad faatixada laga dambaysiinayo xadiiskana waa ku soo aroortay weliba waxa sunna aynu tilmaannay in suurad kalena la raaciyaana waa sunna haddii fursaddu kuu saamixi karto wakhtigaa dhacay halkaa ku joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk